بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات وقل طبا إيشان سورة ضح إلى آخر السور الله سبحانه وتعالى نبي سوحو يري أنزلناه كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا وان عضيني فيه دعيس من الوعيد وعيدك waa goodiga waxaa loo yaqaano lacallahum yattaquuna si ay allahooda uga baqaan aw yuxdisu lahum u cusboonaysiiye usoo darisiiye dikran waano fatacaala allaahu lmaliku lxaq allaha meliga eh wax walba leh ee xaqa ah yaa sareeya xumaan oo dhan buu ka sarreeya walaa tacjal ha ku degdegin bilqur'aani qur-aanka qiraa'a ahaan min qabli an yuqdaa inta la dhammayn ka hor ilayka xaggaaga waxyo inta waxyigu dhamaanayo malaku jibriil aqriyayo adigu ha dhaqdhaqaajinin oo sug waqur rabbi zidnii cilman walaqad caahidnaa waxaan kula ballanay ilaa aadama min qabl hor markii la abuuray weeye fanasiya wuu iloobay cahdigii buu iloobay walam najid kama anaan helin lahu aadan cazman qasad kama anaan helin yani qasad kama anaan helin nabiyulaahi aadam waxaa lagula ballamay geedaha jannada ku yaalla kulli wada cun geedkaa un iska ilaali geedkaa un hataaban marka shaydaan baa u yimid oo qaasamahumaa inii lakumaa calaa shajarati lkhulli wa mulkin laa yablah mulkaan dhammaanayn ma ku tusa waqaasamahumaa inii lakumaa lamina naasixiina wuxuu ugu dhaartay inuu naseex u yahay nebi aadamna aragnimo hore iyo shaydaanka waayo aragnimo uma laha nabiyulaahi aadam jannadii buuna joogaa walaqad cahidnaa waxaan kula ballanay ilaa aadama min qabl hor markii jannada lagu abuuray fanasiya cahdigiibuu iloobay walam najid kama anaan helin lahu isaga casman qasad kama anaan helin wadkur xus id waqti qulnaa aanu ku nidhi lilmalaaikati malaaigta usjuduu sujuuda liaadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa laakina ibliisa ibliis abaa wuu diiday faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa aadamu aadamow ina haadaakani caduwun cadowbu laka adig kuu yahay iyo walisawjika xaaskaaga falaa yukhrijanakumaa yaanu idinka bixinin min aljannati jannada xaggeeda oo fatashqaa aada dhibooto ilan markii adduunka loo soo bixiyo wuu dhiboone abuurka beertii iyo goyntii iyo hawl buu geli ina laka waxaa kuu sugan allaa tajuuca inaadan gaajoonin fiihaa jannada dhexdeeda walaa tacraa aadan aradin oodan qaawanaanin waanaka adigu laa tadmow oomi maysid fiihaa jannada dhexdeeda walaa tadxaa qoraxoonna maysid baa layi waxaa bal waxaad ka sheekaysaa oo dadka u sheegtaa malaaigta markii la yidhi sujuuda aadama sujuud sujuude ibliis mooyaane aayaddanu sidaynu ognahay meelo badan suurat lbaqara iyo suurat lacraaf iyo suurat lxijri iyo suurad suuratu israa iyo suuratu lkahfi iyo tan iyo sad iyo waa lagu sheegay intaa waxaa lainooga digaya cadownimada uu ibliis leeyahay baa lainoo digay markii layidhi u sujuuda malaaigtii waa sujuudu taxiya iyo soo dhaweyna sujuudu cibaade ma aha amarka alla bixiyey baa in lagu dirmo yaa cibaade ahe sujuudda lafteedu waa soo dhaweyn weyn u sujuuda baa layidhi markaasuu ibliis diiday asjudu liman khalaqta diinan buu ma axad adoomo ka abuurtay anigana naar baad iga abuurtay seen ugu sujuudi buui arayta aladii karamtanii calay bal ka waran markaasaa alla inooga digo wuxuu i aadano ninkaas ibliisii waa cadowgaaga adiga iyo xaaskaaga jannada yaanu idinka saarin jannada ku gaajoon maysid kuna qaawanaan maysid gaajadu waa dulliga baainka ah, qaawanidiina waa dulliga daahirka ah way ismuqaabalayaan ee oomina maysid qoraxoona maysid oonku waa kulaylka baatinka ah qoraxduna waa kulaylka daahirka laba waa isqaabilaan aadam sidaasaa lagu yiri id qulnaa lilmalaaikati usjuduu liaadama usujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis abaa wuu diiday waa munqadec waxaanu ku nidhi yaa aadamu ina haadakani caduwun cadowgu laka adiga u yahay iyo walizawjika xaaskaaga falaa yukhrijanakumaa yuuna idinka bixinin min aljannati jannada oo fatashqa aada dhibooto markii jannada laga soo saaray yaa abuur loo keenay maliku jibriil baa abuur u keenay dhulkiibuu qoday beertiibuu beeray wuu waraabiyey wuu gooyey wuu dhilay oo midhihiibuu ka daadiyey wuu daqiiq buu ka dhigay wuu kariyey intaasoo dhib la kulmay fatasqaa waa sida inna laka waxaa kuu sugnaaday adiga allaa tajuuca inaadan gaajoonin fiihaa jannada dhexdeeda oo dulli baadinkii kugu dhicin walaa tacraa aadan aradin oodan qaawanaanin oo dulli daahirhi una kugu dhicin waanaka adigu laa tadmow oomi maysid fiihaa jannada dhexdeeda kulayl hoosii ku qaban maayo walaa tadxa qoraxoona maysid fa waswasa waxaa soo udusiiye waswaasiyey ileyhi aadan ashaydaanu shaydaan qaala wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati alkhuldi geedda lagu waano ma ku tusaa iyo wa mulkin boqortooyo laa yabla aan duugoobayn makuu sheega waxaa weeye wuu u dhaartay qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiina bu sidaasay cuneen faakala shajara fawaswasa waxaa waswaasiyey oo waswaas u dusiyey ileyhi aadan ashayaanu shaydaanki qaal wuxu uhi yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati alkhuldi waaridda geedkeeda geedka lagu waaro oo la dhimanayna iyo wa mulkin mulki boqortooye oo laa yabla aan dugoobayn haahuwe fa akalaa way cuneen minhaa geedii fabadad waxaa u daahirtay lahum iyaa saw-aatuhumaa cawradoodii wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay ku dhadhajiyaan calayhimaa dushooda min waraqiljanati jannada caleenta ku taala intay soo gureen caleentii sida tiinka oo kale oo sida dharka isugu toltoleen iyo isku dhadhajiyeen wacasaa aadamu aadam wuu caaseeyeyo amarkiibuu iloobay faqawaa wuuna halmaamayo sidii waxu ahayn uma furin casaa aadamu faqawaa ambiyadu dembi ma galaan marka waxaa loo leeyahay casaa aadamu faqawaa waayo aragnimo la-aan baa heshayo amarkii la siiyey buu labo kan dhaartiisa yuu ku kadsoomay wey marka isaga xaggiisa dembi kama faqa waa wuuna lumay wadadii wuu ka leexday la rabay intaasoo dhanna aadam waxay ka ahayd ilow shay ka ahayd markii ay geedkii cuneen geedkii iska ilaaliln geed gaara ah, yuu ahaa markii iska geedkiibay cuneen oo shaydaan uu ku waswaasiiyey geedkaa culimadu waxay ku sheegaan qabandidu ahaana way leeyihiin laakiin in la sheego ama magciisa la gelo wax qiimo aho ma leh wax caqiido ku tacalluqdaa ma jiro geedkiibuu tusiyey way cuneen cawradoodii baa u muuqatay markii hore cawradooda xubnahooda mayna kala aqoonin midka cawradiiyo ka kale ma kala aqoonin markaasay caleentii geedka caleentii geedaha meeshaa ku yaallay isku dhadhajiyeen facasaa aadamu rabbahu faqaba waxaa la yidhi waa xadiid laakiin sixadiisa ah ma ogin markuu arkay cawradii yuu cagaha wax ka dayaalay timo dheerna wuu lahaa geed timirahu leekaha wax dheer oo timo badan buu ahaa markaa timihii baa geed ka qabsaday markaasuu alla yidhi baa l atafiru mini markaasuu yii yaa rabbi maya waa yaxya waan yaxya hasanahay buu sidaas oo kale yuu yidhi faakalaa way cuneen marka culimada culimadan casriga qaar baa yidhi sayid qudbi oo kale kitaabkiisa dilaalu qur'aan waxaa laga yaabaa geedkaasu inuu hamiga kiciyaa laga yaabaa buuri oo markii oo dareen ay meeshii cawradii ay dareen ku arkeen baa suuragala buuri waa suuragal faakalaa way cuneen minhaa fabadad lahumaa waxaa u muuqatay sawaatuhumaa cawradoodii wadafiqaan waxay gudagaleen yaksifaani inay ku dhadhajiyaan calayhimaa dushooda min waraqljannati geedaha jannada ku yaala caleentooda sida tiinka oo kale wacasaa aadamu aadam wuu caasiyey amarkii la siiyey wuu caasiyey waqawaa wuuna baadiyoodayo yani wuu iloobay waxaan o dhan isaga dembi kuma aha xaggiisa uma jabaahu rabbuhu rabbigii baa doortay oo u dambi dhaafay fatalaqaa aadamu min rabbihi kelimaatan fataaba calayhi wanka kelimaad buu xagga alla kala kulmay waa laga tooba aqbalay uma jabaahu wuu doortay rabbuhu rabbigii fataaba caleyhi wuu tooba keenay doorashada uu alla doortay yaa tooba keenka ugu sababoobay wey uma jabaahu rabbigii baa doortay fataaba caleyhi wuu ka tooba aqbalay wahdaa wuuna hanuuniyey oo wadadii xaqa ahayd yuu ku hanuuniyey qaala alla wuxuu ku yidhi aadam iyo xaawo ihbidaa hoobta daadega minhaa jannada xaggeeda jamiican dhammaantiin idinkiiyo duriyadiinni bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwan cadow yahay faimaa yaatiyanakum hadduu idinka yimaado minii xaggayga hudan hanuun oo rasuul idin yimaado faman itabaca qofkii raac hudaaya hanuunkayga falaa yadilu lumi maayo walaa yashqaa ayaan daraana maayo mana luma imana ayaan daraanay aadam iyo xaawaalay daadaga jannadii ka daadagaale idinkoo cadowso adiga duriyadaada cadows noqon iswada layn waxaa qolo kale waxay leeyihin idinkoo cadowisa waa shaydaan iyo duriyadiisi iyo aadan iyo duriyadiisa iyo abeesadii shaydaanka jannada dhex gelisay haddii hanuun idiin yimaado oo rasuul idiin yimaado qofkii rasuulkaa raac falaa jal walaa yashqaa waxaa la isweydiiyey jannadaasi ma jannatu jannatu sawaab wey waa jannada weyne dadka lagu sawaabinayo mase waa janno kale ila nebi aadam dhulkaa lagu abuuray jannada kale dhulka hadday ka bilaabato ilaa samaday yay tegeysaa laakiin nebi aadam samadaa loo qaaday weli ma inaan maqal qolyaa waxay leeyihin waa jannad kale oo nabigaa saddex tog oo aderbijaan buuraha ka sheeya kasoo dilaacu i jannaday kasoo dilaacaan buui sayxuun iyo jayxuun iyo furaad turkigay soo dhex maraan ciraaq iyo dhulkaasay dhex maraan ilaa hindiyay tagaan togagaasi nabigu jannaday ka soo dilaacaan buuri nebi aadam markuu soo degeyna sarandiib buu kusoo dego dhulka hindiya ah xaawana waxaa laleeya meeshan juddo la yidhaahda ee xeebtan sacuudiga maka ka sokaysa yay kusoo degtaa laleeyahay weligiina nebi aadam dhulkaa lagu abuuray jannada koraa la geeyey lama maqan qolyaal meesha jannadu waa halkaa wey laga soo daadajiyey ee jannatu sawaabkii ma aha si kastaba ahaatee janna laga soo dhex saaray qaala alle wuxuu ku yihi ihbidaa hoobta daadaga wey hoobta waa afkoonfure minhaa jannada xaggeeda jamiican dhammaantiin bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwin cadow yahay imaa yaateenakum minii hudan hadduu idin yimaado rasuul idin yimaado faman itabaca qofkii raaca hudaaya hanuunkayga falaa yadilu lumi maayo wadadii xaqa ahayd buu mari walaa yashqaa mana ayaan daraanay waman acrada qofkii ka jeebsada can dikrii waxyigeyga waa qur-aanka eh fa ina lahu waxaa u sugnaatay maciishatan nolol dankan oo cidhiiri ah wanaxshuruhu waanu soo xaadirin yowma alqiyaamati acmaa isagoo indhaha dam ka ah qaala markaa wuxuu dhihi rabbi rabbigayo lima xashartanii maxaad ii soo xaadirisay acmaa anigoo indhala walxaal qad kuntu basiiran aan ahaa qofkii dikriga iyo waxyiga ka jeedsada oo rumayn waayo ama ku camalfali waayo rumayn waayo oo ku camalfali waayo nolol cidhiidhi u gelaya noloshaa cidhiidhigu ma aha xoolo badniyo xoolo yari ma dad xoolo badan oo qur-aanka diidan qalaq iyo walbahaad bay ku noolyihin waa loogyahay taa waan tajribayna ninka qur ku camalfale qur-aanka aaminsan iska faraxsan yahay had yeeteero nolol maalmeedkiisaasu iska taano walbahaarba ma hayaba allihiisunu risqisiin buu aaminsan yahay waa nolol waasaca wey qofka muuminka ah kanu waa walbahaar baa haya wuu walbahaarsan yahay kan had y jeer uu walbahaarsan yahay hadda isagoo xoolihii ay ka bateen yuu walbahaarsan yahay nolol cidhiiria ah. qiyaamahana isagoo indhala baa la keeni baa l marka laba indhalaood weeye oo xujadii wax u tari lahayd wuu ka indhala yahay midda kale indhaha loo madoobeyn marka dambe waa loo bixin doonaa naartuu arki oo naartaa la tusiye marka hore isaga si uu u silco isagoo indhala buu maxsharka iman markaasuu leeyahay allahayo maxaad ii indhatirtay ila markii horeba waxbaan arki jire yuu leeyahay waman acrada qofkii ka jeedsada can dikrii waxyigayga qur-aanka qofkii ka jeedsada fa ina lahu waxaa u sugnaatay maciishata nolol dankan oo ciriiri ah wanaxshuru waanu soo shirin soo xaadirin yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa acmaa isagoo indhala qaala wuxuu dhihi rabbi rabbigayo lima xashartanii maxaad iisoo xadirisay acmaa anigoo indhala walaan qad kuntu aan ahaa basiira nin waxarka aan ahaa qaala wuxuu yidhi kadaalika sidaas lagugu warramay iyo atadka kuugu timid aayaatuna aayadaha yagii fanasiita waad ilowday waad ka tagtay wey kumaad camal falin wakadaalika sidaasa alyawma maanta tunsa lagaaga tegi weyn nasiyadu tegidna way noqotaa ilowshana way noqotaa marka allah wax ma iloobe sidii wax la ilowsan yahay oo kale yaa loola dhaqmi oon cidu dan kalayn cidudanayn kadaalika sidaas laguu waaniyey ee wax lagugu sheegay iyo atadka kuugu timid aayaatuna aayadaha yagii fanasiitaha waad ilowday waad ka tagtay wey wakadalika sidaasa alyawma maanta saa lagu iloobi oon ku danaynayn wakadalika sidaas lagu abaalmariyey yaanu naji u abaalmarina man asrafa qofkii xadgudba oo walam yuumin aan rumaynin biaayaati rabbi rabbiga aayadihiisa aan rumaynin walcadaabu laakhirati aakhira cadaabkeeda ashaddu ka daran waabqaa ka jiritaan badan oo ka baaqaansan badan cadaabkan adduunka laydinku soo loogu soo bixiyey ninka qur-aan diidaha ah ee xaqdiidaha cadaabkan adduunka ee noloshan cidhiidhiga iyo dhibaatadan haysata taakhiraaba uga sii daray waa cadaab cadaab kusug baa layidhi addunyaa jannatu lkaafir wa sijnu adduunyadu jannay u tahay maxaa yeelay waxa ka dambeeyaa kasii daray hadda si ku noolaadee muminiintana xabsi bay ku tahay barwaaqa ka horeysa muminiinta wakadalika sidaasaanu najiy abaalmarina man asrafa qofkii xadgudbay oo walam yumin aan rumaynin biaayaati rabbii rabbigii aayadihiisa walacadaabulaakhirati aakhira cadaabkeeda ashaddu ka daran cadaabka adduunka waa ka baaqaansho badan afalam yahdi lahum miyayna dadka u cadaanin kam intii ahlagnaa aan halaagnay qablahum hortooda aan halaagnay oo min alquruuni qarniyaal yamshuuna ay dhex soconayaan fii masaakiinihim guryahooda ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo liulinuhaa caqliga kuwa u walulaa kelima kelima haddaanay jiri lahayn xugum haddaanu jiri lahayn sabaqatu rabbika ka oo ah inuuna cadaabka usoo dadejinaynina lakaana cadaabku lisaaman ku joogu noqon lahaa xaadira ah. iyo wa ajalun ajal musamanoo la magacaabay haddayna jirin ajaluntu waxay ku cadfan tahay kelimatunta lawlaa kelimatun kelima haddaanay jiri lahayn sabaqatu reysay rabbika oo ah inuu cadaabka dibdhiga ayaa ah. iyo waajalun muddo musaman la magacaabay lakaana alcadaabu lisaaman kay xaadiru noqon laha alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay miyayna u cadaanin quraysh baa la sheegayaa hadalkan quraysh buu si toosa ugu socdaa dadkan markay shaam iyo yeman u safrayaan waxyaabihii dadkii hore say u baaba-een iyo guryahoodii iyagoo dhex socda miyayna khayr u cadaanin oo cibra u cadaanin oo waxgaras u cadaanin wey reer shaam markay u kacayaan iyo markay eh, yeman u kacayaanba mid walba dad baaba-ay bay dhex marayaan sidulmari bay marayaan dadka iyo qowmu samuud iyo duuxi oo dhan bay wada dhex marayaan qowmu shucayb iyo wuxoo dhan afalam yahdi lahum miyaanay u caddaanin kam intii ahlaknaa aan halaagnay qablahum iyaga hortooda min alquruuni qarniyaal kuwaasoo yamshuuna ay dhex soconayaan fii masaakiin guryahoodii ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayaatin adilla waaweyn liulinuha caqliga kuwa saaxiibka inagana hadda wayna haysataa waa inaan dadkii hore iyo sida loo galay aan ku cibro qaadan waan ku cibro qaadan karnaa waa inaynu khilaafka iyo caqiida xumada iyo soomaali waxa burburiyey waxa wey diintii bay dhinac isaga tuureen soomaali waxa burburiyey waa waxa xataa heer waxaa la gaadhay soomaaliya ay dad baadi sameeyeen ay dheheen soomaali boqolkiiba nin kristaan wax jirana ma waa la baaday marka taa aynu ku cibro qaadan walowlaa kelimatun kelima haddaanay jiri lahayn sabaqad ka hore martay min rabbika rabbiga xaggiisa oo ah inaanu cadaabka usoo dedejinaynina iyo waajalin muddo musaman la magacaabay lakaana alcadaabu cadaabku wuxuu ahaan lahaa lizaaman kii xaadir ahaan lahaa marka nabiy llahi maxamed waxaa lii fasbir adkayso calaa maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin adkayso wasabbix tasbiixso bixamdi rabbika xamdigaa rabbigiisa adoo ku daraya qabla duluuci shamsi qoraxda bixideeda ka hor wa qabla quruubiha dhicideeda ka hor wa min aanaai leyli habeenka saacadihiisa fasabix tasbiixso iyo waadraafa nahaari maalinta fayaheeda lacalaka tardaa si aada raalli unaga noqoto raalli noqoto walasawfa yucdika rabuka fatarda markuu wixii alla ku siiyey si aad raadi uga noqoto alla wuxuu leeyahay adkaysaale adkaysigaa aad adkaysanaysa waxay ku leeyihiin waa saaxir waa kaahin waa majnuun waa faaliye waxaasoo dhan bay leeyihiin iska adkaysaa leeyahay xaaladuu fiicnaan doontahay tasbiix iyo xamdina isku dar salaadana tuko qabla duluuci shamsi waa salaada subax qabla quruubihaana waa salaada casar aanaa i saacadaha habeenka waa maqribkii cishaa'iga adraafo nahaari waa duhurkaa la yidhiyo duhurku maalinta qaybteeda hore dharafka u dambeeye wey maalinta qaybteeda hore dharafka u dambeeye wey iyo maalinta qaybteeda dambe dharafka u horeeya waa adraafo nahaar maalinta dharafaheeda wey salaadii meeshan awqaadii ku jirta qolo waxaa jirta qur'aaniyiin la yidhaahdo barigaasaanu ku aragnay dhihi salaada wakti ma leh goortaad tukan ragcadan ma ee haddaan doona afar baan tukan saddex baan tukan shan baan tukan waktigana goortaan doonaan tukan maxaa yeele qur-aanku ma sheegin bay kuleeyihin oo xadiidkayna ogoleyn way jiraan waanu aragno indhahaan saaray fasbir adkayso oo sabir calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin wasabix tasbiixso mutalabisan bixamdi rabbika rabbiga xamdigiisa adigoo ku daraya qabla duluuci shamsi qoraxda bixideeda ka hor oo subaxa ah wa qabla quruubiha dhicideeda ka hor oo casarka ah wamin aanaa'i leyli habeenka saacadihiisa oo maqribkiiyo cishaa'iga ah fasabix tasbiixso waa adraafa nahaar maalinta fayaheeda lacalaka tardaa si aad uga raali noqdo waa duhurkii oo siduu daraf u noqon waa kaynu sheegnayo maalinta qaybteeda hore darafka dambe waa duhurka qaybteeda dambe darafka horena waa duhurka wey walaa tamudana ha u taagin caynayka indhahaaga ilaa maa shay matacnaa aan ugu raaxayna bihi shayga aswaaj noociyo oo minhum dadka ka mid a zahrat alxayaati dunya adduunyada quruxdeeda hawilna taagin maxaan u siinay zahradaa maxaan u siinay adduunyadaa u siinay linaftinahum inaan ku imtixaano fiihi nicmadaa la siiyey warisqu rabbika rabbigaa risqigaasana khayru khayr badan abqaa ka baaqa ahaasha badan nabiylahi maxamed waxaa lagu yidhi waxaa wey dee nabigu makuu jooga fuqaradii iyo dee saxaabadii fuqarada ahayd baa meeshan joogta nimankii majaajiirta ahay oo mushrikiinta ahna way wada dharagsan yihiin markaa nabiga dee qalbigiisa inay kusoo dhacda waa suuragal waa suuragal ila waa bani aadam inuu dareemo marka dareenkaa iska dhaaf yuuna ku gelin dareenkaasi yuuna ku gelin indhahaaga ha u taagin dadkaa barwaaqaysane la siiyey ee adduunyada maxaa yeelay risqiga uu alla ku siinaye kuu qoray yaa ka khayr badan wax haystaan waxaasuu khasaarayba ka qaadayaan weyn walaa tamudanna u taagin caynayka indhahaaga hawi dhalalini weyn ilaa maa shay matacnaa bihi aan ugu raaxaynay aswaaja noocyo oo minhum dadka ka waa akhniyada zahrat alxayaati dunyaa adduunyadan quruxdeeda haweynha taagin maadaasaa laga bedeli ama laga sifay maxaan u siinay zahratu lxayaati dunya dadkaa gaalada hen fiicnayn linaftirahu inaan ku imtixaano fiihi waa lagu imtixaaniyo bal siday u maamulaan iyo siday alle ugu aqoonsadaan iyo dalaalka siday u isticmaalaan waa imtixaan wey warisqu rabbika rabbigaa risqigiisa khayru khayr badan waabqaa baaqi ahasho badan waamur ahlaka bisalaa waamur amar ahlaka reerkaaga bisalaati wastabir ku sabir calayha salaada laa nasaluka ku weydiin mayno risqan risqa adig ku weydiin mayno naxnu annagaa narsuquka ku arsaaqi walcaaqibatu cidhibta wanaagsan litaqwaa alla ka baqiday u sugnaatay nabiga waxaa lii dadka salaada amar ehelkaaga salaada amar oo dadka ummadaan salaada amar ku adkayso risqigooda ha ka walbahaarin baa laleeyahay salaada iyo tarbiyada diiniga ah ka walbahaar laakiin risqigooda adu ha ka walbahaarin adi kuma saar risqigoodii anaa waamur amar ahlaka reerkaaga bisalaati salaada amar wastabir ku sabir caleyha salaada laa nasaluka ku weydiin mayno adiga risqan oo adigu arsaaq kuma lihin naxnu annaga narsuquka ku arsaaqayna walcaaqibatu cidhibta waa litaqwa alla ka badqiida igu sugnaatayo cibaadada unbaa cidhibta wanaagsan yeelan doonta waqaaluu waxay yidhaahdeen luulaa yatinaa muu noola yimaada muxamed biaayatin mucjizad min rabbihim muu kala yimaado awalam taati miyayna u imaani bayinatu ma shay markhaatigii fi suxufilula kutubtii hore ku yaalay mushrikulcarab baa waxay dhaheen ninkanuu mucjizayd la yimaada si aanu u rumayn sidii nabi muuse oo kale iyo nabi ciise iyo mucjizayd buuna keeno oo qur-aanku miyuuna ku filin baa kutubihii hore wixii ku yeelay ka sheekaynaya ee kutubihii horena isaga ay sheegayaan sidii kutubihii hore sheegayeen ku soo baxay sida lafteedii ah miyayna intaasi ku filin mucjizad ka weyn mayaa jirta ma jirta waqaal wuxuu yidhi lowlaa yatiinaa muu noola yimaada biaayatin mucjizad min rabbihim awalam tatihim miyaanay u imanin bayinatu maa shay markhaatigii fii suxufi lulaa kutubtii hore ku jiray markuu kutubtii hore waxay ahayd uu kitaabkanu sheegay miyan markhaati cad ahayn walow ana anagu ahlaknaahum haddaan halaagno bicadaabin cadaab min qablihi min qabli ityaani muxamedin muxamed imaatinkiisa kahor haddaan halaagi lahayn laqaaluu waxay dhihi lahayn rabbanaa rabbigayu lowlaa arsalta ilayna haddaad noo diri lahayd xagga yaga rasuulan rasuul oo fanatabic aayaatika aayadahaaga aan raacno min qabli an nadilla intaanaan zulloobin oo cadaabkana lagu tuurin aw nakhdaa amaanaan hoogin haddii allah subxaanau watacaala iyagoon xujadii lagu oogin oo markii horeba cadaabka lagu soo diro waxay ku dacwoon lahaayeen ilaahayow maxaad rasuul loogu diri weyda waanu raaci lahayn marmarsinyay heli lahayn waana garday markaa iyagoo waxbaba loo dirin haddii cadaabka lagu rido waaba garood sidaa way dhihi karaan walow anaa anagu buu alla yidhi ahlaknaahum haddaan halaagno bicadaabin cadaab min qablihi min qabli muxamed muxamed ka hor laqaaluu waxay dhihi lahayn qiyaamaha markii la tago rabbanaa rabbiga yow lowlaa arsalta haddaad noo diri lahayd ilaylaa xagga yaga rasuulan rasuul oo fanatabica aan raacno aayaatika aayadahaaga min qabli an nadilla intaanaan dulloobin cadaabkana lagu ridin wanaqsaa anaan hoogin qul waxaa tidha kullun dhammaan anagii idinkaba mutarabbisun waan sugaynaa dawaa'iru zamaan waxa adduunka dhici doonaan sugaynaa cidda khayrka badan baan sugaynaa cidda halaagtan ee ayaan daran baan sugaynaa fatarabasuu idinkuna sugade kulligeen dawaa'iru zamaan waxa adduunka dhici doona waaqacaadka dhici doona siday u dhacaan baynu sugaynaa qolada xaqa ku taagan iyo qolada dalaalka aynu sugaynaa sida loo kala xukumo fatarabas idinkuna suga qul waxaa tidhaa kullun dhammaan annagii idinka mutarabisu waan sugaynaa sida wax u dhacaan ee fatarabasu idinkuna suga fasataclamuuna waad ogaan doontaan fasataclamuuna waad ogaan doontaan man dad baad ogaan doontaan asxaabu siraadi jidka asxaabtiisa jidkii asawiyi ee toosnaa iyo man ixtidaa qofka hanuunsan waad ogaan doontaan haddaynu sii joogno qofka jidka tooska ah yo alla u gargaaro iyo qofka hanuunsan iyo qofka banaanka uga baxay xaqi uga baxay waaba kala ogaan doonaa baa le waad ogaan doontaan man dad asxaabu siraadi jidkii asxaabtiisa asawiyi toosnaa ymaninfidaa qofkii hanuuna alla subaa